رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sal allahu calayhi wasalam waxaanagu soo dambaysay aan ku jirnay qaswadii iyo dagaalkii khaybar iyo sidii nebiga sal allahu calayhi wasalam ugu dambayntii iyo gebagabadii guusha uu markaa u hantay una gaaray sala allahu calayhi wasalam waxaanu soo ogaanay meelo kalena in markaa khaybar iyo waadi qura iyo taymaa meel la yidhaahdaba intaasoo dhanba rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu u aaday kadibna gebagabadii safiyo bintu xiyey ay ka mid ahayd gabdihii qafaalka soo galay dixi ibni khaliifa la siiyey kadibna waa laga soo celiyey rasuulkaa la wareegay sala allahu calayhi wasalam gabadhii way islaamtay rasuulkana waa uu guursaday sadaaqeediina wuxuu uga dhigay cidqigeedii xoraynteedii ayaa meer looga dhigay nebiga waa loo aqalgeeyey ayadoo jidka lagu soo jiro safiya wuxuu weliimo uga dhigay xays oo timir iyo aqiq iyo saman laga sameeyey saddex maalmood ayuu la aqal galay kadibna madiinuu yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam saasaana markaa maraynay ghaswatu daati ariqaac waxaan qaadanaynaa casharka lagu magacaabo ghaswatu daati ariqaac duulaankii daati riqaac waa duulaankii calalaha ilaahay sala allahu calayhi wasalama min khaybar uu ka soo noqday waطma'anna uuna ku xasilay bilmadiinati magaalada madiina samica wuxuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam bitajamuci inay is-aruursanayaan albadwi nimankii reer baadiyaalka ahaa oo min bani annaar reer bani annaar wa faclaba iyo wa muxaaribin saddexdaa qolo oo dadka baadiyaha ah degan inay is aruursanayaan oo ay rabaan inay madiine ku soo duulaan ama nebiga fastacmala wuxuu madax uga dhigay uu ku dhaafay rasuulka cala almadiinati madiina cuhmaan bni cafaan radia allaahu canhu waqasada wuu la soo qasday oo wuu soo baxay fii naxwi sabci mi'a min asaxaaba toddoba boqol oo saxaabada ka mid ah asagoo ku dhex sugan mowdican meel bay soo aadeen yuqaalu lahu nakhl nakhl lagu magacaabo meel nakhl la yidhaahda ayay soo aadeen calaa bucdi yowmayn laba maalmood in loo socdana u jirtaa min almadiinati magaalada madiina falaqya wuxuu la kulmay rasuulka jamcan urur iyo koox oo min khatafaan reer khadfaan ah fataqaaraba waxaa isku soo dhowaaday alfariiqaani labadii qolo muslimiintii iyo nimankii is-aruursanayay waa akhaafa way uu cabsi geliyey bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale way iscabsigeliyeen macnaha walam yadri ma dhicin alqitaal wax dagaal ah wa uqiimat asalaatu salaadii baa la oogay wa uqiimat asalaatu salaadii baa la aqimay fasallaa wuu tukaday rasuulkii ilaah sal alla calayh wasalam bitaa'ifatin koox koox ayuu rasuulku dujiyey rakcatayni laba rakacadood uma kabacdi ta'akharuu way dib dhaceenoo way ka baxeenoo dhankii cadowgay aadeen wa sallaa bitaa'ifatin ukhraa koox kalou haddana dujiyey rakcatayni laba rakacadood waa qaababka loo tukada salaada dagaalka waana marka uu ciidanku ama cadowgu uusan uu joogo meel aan qiblada ahayn meel aan qiblada ahayn markuu cadowgu joogo saanaa loo tukadaa oo ciidanku isbedelayaan laba ragcadood buu dujiyey way baxeen kuwo kalaa yimid labuu tujiyey fa kaanat lahu rasuulku waxay u ahaatay arbacun afar walilqowmi rakcataani qoomkana laba rakcadood waayo nebiga asaga afar buu markaa tukaday oo labana qoladan buu tujiyey labana qoladan buu tujiyey laakiin dadkii ayagu ciidanka ahaa laba laba raka ay wataan wa hiya salaatu alkhawf waa salaada cabsida walahaa waxay kaloo leedahay suwarun uqraa qaabad kale marwiyatun fi alaxaadiid axaadiisii ay wariyeen qaabad badan baa loo tukadaa salaada kusuufka uma intaa kadib alqa allaaha ilaahay wuu ku tuuray argax fii quluubi alcadow cadowga qalbiyaalkooda fatafaraqa way kala tagtageen jamcahum jamciisii waa kala tagtagayo isku jirkoodii dhalanteed buu ku dhammaaday wacaada rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu ku soo laabtay sala allahu calayh wasalam ila almadiinati magaalada madiina wasummiyad waa la magacaabay wasummiyad waa la magacaabay wasummiyad waxaa lagu magacaabay haadihi alkhaswati duulaanka bidaati ariqaaci daati ariqaac ayaa loo bixiyey lianna maxaa yeelay aqdaama almuslimiin muslimiinta gomdahooda muslimiinta lugahooda ayaa naqiyad ayaa doldoleelsamay way dildilaaceen liajli ilmashyi socodka dartii socodkii ay muslimiintu soconayeen yaa lugahoodii dildilaacayoo duldulaal buu markaa yeeshay falafuu waxay ku duudeen calayhaa lugihii korkooda alkhiraqa calalo wahiya alriqaac khiraqa waa riqaac waa calal marooyinkan calalaha inta la soo qaabtay yay lugaha markaa ku duudeen wa qiila waxaa la yidhi li'anna ardayhaa dhulkeeda iyo wa jibaalahaa buuraheeda yaa daatu alwaani midabyay u saaxiib ahaayeen mukhtalifatin ee kala duwan meeshaa lagu duulay yaa buuraheeda iyo dhulkeeda midabyo kala duwan bay lahaayeen ka'annahaa aad mooda riqaacun sidii riqaac oo kale maryaha wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa bal hiya ism limakaani alghaswa meeshii lagu duulay magacaasay markaa lahayd saddexdaba waa la yidhaahdaa man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya man yamnacuka minii qise la yidhaahdaa dagaalkaa ka dhex dhacay wa min arwaci maa shayga ugu cajaa'ibta badan waqaca dhacay fii haadihi alkhaswati duulaanka wuxuu ahaa anna rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam nasala wuxuu degay daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah taxta shajaratin geed hoostii geedkaasoo daliilatin har badan yuu nebigu hoos degay facallaqa wuxuu ku suray bihaa geedii sayfahu sayftiisii wamaama waana horday rasuulka sal allah calayh wasalam inta uu geeddii sayftiisii surtay ayuu nebigu seexday watafaraqa annaasu dadkiina way kala tagtageen waa saxaabadiisiiye taxta alashjaari geedaha hoostooda yay ka hoos raadsadeen wa naamuu way seexdeen ayagana oo way hurdeen fa jaa'a rajul nin baa yimid oo min almushrikiin mushrikiinta markaa ka mid ah fakhtarada wuu dafay sayfa rasuuliillaahi rasuulka alle seeftiisa sal alla calayh wasalam intuu dafayuu weliba galka ka saaray waa gal bixiyey waxaal huwa rasuulku naa'imun uu yahay kii markaa hordaaya fastayqada waa baraarugay oo wuu kacay wahwa asagoo fii yaddihi gacantiisa ay ku jirto ninkii oo seefta gacantiisa ay ku jirto oo weliba saltan gal baxsan oo weliba galkii ay ku jirtay ka saaran diyaarna u ah qofka la rabo in lagu dhufto yuu rasuulku kacay sala allahu calayh wasalam fastayqada waa baraarugay oo wuu kacay waxaal huwa asagoo fii yadihi gacantiisu ay ku jirta ninkii waa seeftee saltan ayna tahay mid gal baxsan fa qaala wuxuu yidhi atakhaafanii nabigu guulguulayaa atakhaafani saanuu ku leeyahay maiga cabsana atakhaafuni ma iga cabsanaysaa ma iga baqaysaa saasuu markaa leeyahay rasuulkii ilaahayuu ku guulguulayaa qaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa maya ma kaa cabsanaya qaala wuxuu dhahay faman yamnacuka minii waagii iga kaa celinaya waa kaasay jiijiifaan saxaabadaada ani io adiyaa nahay seefta anaa gacanta ku haysto haddaad hurdo ka soo kacday xataa ma istaagsana nebiga waa fadhiyaa yaa iga kaa celinaya faman yamnacuka minii qaala allah ilahay baa iga kaa qabanaya fa saqata asayfu baa ka dhacday niyadihi gacantiisa fa akhadahu rasuulu ullaahi rasuulkii allah soo qaatay wa qaala wuxuu yidhi man yamnacuka minii adlayga kaa celinaya waayahe markaagii waaye man yamnacuka minii qaala wuxuu yidhi kun ahaw khayra aakhidin min wax qabsada kan u khayr badan maanta gacanaan kuugu jiraa waa kihamatay qof iga kaa celin karoo adi ahayn ma jiro ilaahay ma yaqaano kuma kalsoona rabbi laakiin rasuulku yaqiin buu haystaa kun khayra aakhidin nin seef qaatay kan u khayr badan noqo amase qof qof qabsaday kan u khayr badan noqee iska kay dhaaf fadacaahu ila alislaam allahu akbar seefuu iisoo qaatay iyo waa idilhu wuba taalba nebiga sal alla alay waslam hadafkiis waa suu qofkan u rumeeyaa ujeeddadiisu qofkaasuu u badbaadaa ilaahayna u rumeeyaa jannana u galaa intaasuu ka fakari jiray wuxuu nebigu wax ka soo qaad ka yeeli waayey ee uu aargudan waayey nin khatar geliyey seef galka baxsaday nebiga kor istaagsan rabay inuu ku dhufto haddana ku guulguulay wixii oo dhanba nebigu ka soo qaadkama dhigin waayo hadafkii ujeedada uu lahaa ma asuu dadka uga aarsado ma aha maxaasaa la ii yeelay laakiin suu qofkaan u rumayn karaa jariimo kasta ha galo dembi walba ha galo dembi ka weyn midna nebi la dilo nebi inuu dilo ayuu ninkan ku sigtuu u dhowaaday maca daalika wuuba ka baxayba khadkaasoo dhan nebiga khad kaluu galay ma islaamaysaa islaam ma qaadanaysaa wax maanta naga maqan waaye dacwada waxaan rabnaa cunfi iyo xoog iyo dil iyo seef in lagu wado inta badan saan soo tilmaamay waxay ku horumari kartaa cafinta waxay dadku ku qaadan karaan saamaxaadda si fiican oo loogu bandhigo wixii hor istaago qaati laga taagan waa gooni laakiin inta badan rasuulku wuxuu isticmaali jiray cafinta isuu dadka dacwada ugu bandhigo ninkii hadda sayfta ku dil rabay hadduu dacwo u sheegayaa uu leeyahay fadacaahu ila alislaam falam muslim ma islaamin kaaga sii daran wadawaadaha qaarkood waxay leeyihin ma qiraysaa laa ilaaha ila allah moxamadu rasuullah qaala laa ma qiraaye laa ilaha laa dheh ma dhahaye <laughs> seebuu dhudhawataa wuu dili kari